بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الغشيري نيسابوري رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى في baabi fadli السxuuri wa تأkiidu اstixbaabihi wa اstixbaabu taakhiirihi wa tacjiilu اlfidri wuxuu ku saabsan yahay fadlu الsuxuur suxuurta fadligeeda suxuur iyo saxuur in la suxuurto iyo suxuurtii wixii lagu suxuuranayey fadli bay leedahay wa taakiidu istixbaabihi sunanimadeedana waa la adkeeyey waa sunna mu'akada suxuurta ramadaanka iyo soonka iyo qofka rabo inuu soomo inuu aakhiruleyl uu cunto cunoo suxuurto sunna mu'akada wey wa istixbaabu taakhiirihi in dib loo dhigo suxuurtaas oo aakhirka habeenka aakhirkiisa la suxuurtana ayaduna waa wanaagsan tahay wa tacjiilu lfitri afurku asagu in la dedejiyaa fiican oo qoraxda markay dhacdaba aan waxba la sugin la afuro suxuurtana la dibdhigo qaala xadaanaa yaxya bnu yaxya qaala akhbaranaa hushaym ibnu bashiiri can cabdilcasiis bnu suhayb can anasin ibni maalikin radia allahu canhu abu xamzata albasriy khaadimi rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam xaa waxadaana abu bakr bn abi shayba abu bakr ibnu abi shaybata wa zuhayr bnu xarb can ibnu culayata can ibni culaya ismaaciil bn ibraahim can cabdilcasiis ibnu suhaybka weeyaan labada sanad meeshaas iskuu imaadeen can anas radia allaahu canhu xaa waxadaanaa qutaybatu bnu saciid qaala xadaanaa abu cawaana alwadaax ibn cabdillaahi can qataada ibnu dicaama wa cabdilcasiiz ibnu suhayb sanadkan dambana cabdilcasiis binu suhayb oo sanadka midaarkiisa ahaa waxaa mutaabiceeyo la socda qataada can anasin radia allaahu canhu qaal qaala rasuulu اllahi sala اllahu alayh waalih wasalam nabigu wuxuu yidhi tasaxaruu suxuurta faina fi الsuxuuri suxuurta waxaa ku sugan dhexdeeda barakatan baraka ku sugane barakada ku sugan ee suxuurta laga helaayo way fara badan tahay kow waxaa u horaysa imtihaal amri rasuuli sala allahu caleyh wasalam nabiga amarkiisoo la qaato ayaa ku jirta suxuurtu in amarka nabiga la qaatona baraka ku jirta oo qofkaasi sunnada nabiga dabaqa ee amarka nabiga u hoggaansama waa shaksi mubaarak oo barakaysan laba ficilkii nabiga sala allahu calayh wasalam uu sameeyey oo haddana lagu raacay oo lagu mutaabiciyo oo suxuurtu waa sunna qowliya ficliya qowlkii nabiga oo tasaxaruu iyo ficilkii nabiga calayhi salaam oo arki doona xadiid zayd binu haabit waa suxuuran jira nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa barakada ka mid ah mukhaalafatu ahlilkitaab baa noo imaan doonta ahlulkitaabka yahuudiya nasaaradu ma suxuurtaan ayagaasaa lagu khilaafayaa in la khilaafana waa madlab sharci ah oo lakum diinukum waliya diin waayo sunno weeyaan iyo hadyi in la khilaafo ahlulkitaabka wixii shareecadeenna ayna fartana aan qaadanno waxoodana aan lagu raacin waxaa ka mid a barakada jismigii iyo jidhkii oo awood iyo xoog yeesha oo cuntada aakhiruleylka aad cuntay waxay kuu sababaysaa jidhkaada inuu xooggiisii baaqi ahaado ood maalintii ka faa'iidaysato qiraa'atulqur'aanka iyo ictikaafka iyo tasbiicda iyo howlihii iyo wixii shaqo ahaa oodan barqinba aadan dhicin gaajo daraaddeed adoo xoog lahoo soonka una arrintaada aynan ahayn oo waan soomanahayoo ma kici kara oo boggaan dhaca ku haya unayna kaa noqonine aad la imaato waxyaalaha faraha badan ee cibaadada ee taqwada ilaahay lagu sii helo ee soonka la rabo in looga faa'iidaysto arrimahaas oo dhanba xooggaasna inaad hesho barakadii suxuurta aad ku heshay yay ka mid tahay ood ku helaysaa qaala xadaanaa qutayba bnu saciid bnu jamiil qaala xadaanaa alleyth bnu sacdin alfahmi can muusa ibni caliyin can abiihi can abi qaysin mawlaa camar ibnu alcaasin an camar bn caas camar ibnu alcaas ibnu waa'il isahmi radia allaahu canhu ana rasuula allah rasuulka ilaahi sala allahu calayh waaalih wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi faslu maa bayna siyaamina annaga muslimiintaa soonka annaga iyo wa siyaami ahlilkitaab waxaa kala saaraya oo u dhaxeeya aklatu saxari suxuurta oo la cuno ahlukitaabka mayna suxuuran jiri ma suxuurtaan ileen soonku waa cibaado fac weyn oo ilaahay ummadihii hore uu ku farad yeelay kutiba calaykum siyaam kamaa kutiba cala aladiina min qablikum soonka marku waa cibaada qadiima oo ambiyadii hore iyo ummadihii horeba farad ku ahaa laakiin maxaan kaga duwannahay ayagu mayna suxuuran jirin ma suxuurtaan suxuur ma cunaan innagana waan suxuurannaa suxuurteennana waxaan ka hellay intaasoo baraka iyo faa'iidaah oo ayaga ilaahay uunan markaas una siinin ayuu ilaahay ummaddan ku fadilay qaala waxadaanaa yaxya ibnu yaxya wa abu bakr ibn abi shaybata jamiican can wakiicin ibnu اljaraax xaw xadaaniihi isla xadiidkaasi abu daahir baa iu warramay axmed ibnu camar ibnu sarxin albasri qaala ahbaranaa ibnu wahbin cabdullahi bnu wahbin kilaahumaa can muusa bnu caliy bi hada alisnaad waa mutaabaca waaye qaala xadaanaa abu bakr bn abi shayba qaala xadaanaa wakiic ibnu jarax can hishaam can qataada hishaam ibnu mucaad distiwaygi can qataada ibnu dicaama qataada ibnu dicaama asaduusi can anasin can zayd bni haabitin radia allaahu canhu qaal zayd wuxuu leeyahay tasaxarnaa waan suxuurannay maca rasuuliillaah rasuulka maciisa calayhi salaatu wasalaam baan suxuurannay marka waa sunna ficliya nabigana waa suxuurtay waana amray uma kadib qumnaa waan istaagnay ilaa salaati baanu istaagnay oo markay suxuurteen kadib salaaddii wakhtigeedii la gaaray aqimkii bay u kaceen waxaa loo istaagaya waa aqimka salaaddii aqimkeedii oo markay suxuurteen muddo yar kadib waa la aadaamay aadaan kadibna aqimkiibaa dhacay nabiguna wuxuu u istaagi jiray aqamka markuu maqlo ayuu masaajidka aadi jiray rasuulka sala allah aleh waali wasalam ilan imaamkiibuu ahaaye uma qumnaa ila salaad waa loo soo sheegi jiray nabi alla ma aqimnaa aqimkii baa la joogaa masjidka iyo guriga nabigan haddee waa isa yihiin meel lama kala jiraan uma qumnaa ila salaad tanna waxay tusaysaa nabiga calayh salaam inay saxaabadiisa la suxuurteen karamka nabiga iyo deeqda nabigeena tusaysaa calayhi salaatu wasalaam oo in cunto lala cuno oo wax lala cuno lala suxuurto oo saxaabadiisa ay cuntada la cunaan nabiga calayhi salaatu wasalaam waa jeclaa xataa kuwa yaryarkaee caruurta ah ayaa cuntada la cuni jiray rasuulka sala allah aleyh waali wasalam qultu waxaan idhi buu leeyahay qataado weeye ninka anas anas bin malik kam kaana meeqaa u dhexaysa qadru maa baynahumaa labadaasi suxuurta iyo salaadda <clears throat> intee u dhexaysay qaala wuxuu yidhi khamsiina aaya konton aayadood in konton aayadood la akhriyo ayaa u dhexaysa <clears throat> marka konton qur-aanka markii wakhtiga lagugu qiyaasayo aayadahaas ayaga ah kaana yaqra'u ila sitiin min sitiina ilaa mia marka salaada subax oo kale marki laga hadlay <clears throat> iyo hamsiina aaya iyo waxaa laga hadlayaa qur-aankaas marka qur-aanka waad og tahayoo suurado dhaadheer iyo suurado gaagaaban iyo suurada dhexdhexaada qofka qaariga akhrinayana inuu qur-aankii uu dadajiyo iyo inuu aayar luudo iyo inuu dhexdhexaad ku akhriyo intaa xaggee la raacin kontonkan aayadood kuwee markaa xaggee la raacinoo wakhtiga si aan u fahno marka waa konton aayadood oo dhexdhexaada qirada la akhrinayana ay dhexdhexaad tahay haddina aynan ahayn batii oo aad loo daahinayana aynan ahayne wasad ay tahay umuurtao dhanba wasadkaa lagu qiyaasaa marka laga hadlaayo umuurtao dhanba wasadka iyo dhexdhexaadka ayaa wax lagu qiyaasaa wax lagu miisaamaa marka hamsiina aaya mutawasita biqiraa'ati qaarin mutawasita ah, qirada qaari oo isaguna qiradiisu ay mutawasit tahay dhadhaxaad ay tahay halkan waxaad ka fahmaysaa marka taakhiiru suxuur suxuurtii in dib loo dhigay aad iyo aad oo salaaddii subax ay u dhowaatay qadar ay shaki kaa galaaya wakhtigii oo aad salaaddii subaxba aad dhex gelaysana ma aha inaad gaarsiiso aakhirka wakhtigii inaad ka suxuurata afdala liannahu matlabka iyo maqsadka laga leeyahay suxuurta oo ah inaad maalinta ayadaa ilaahayna aad u soomanaato oo waajibkii lagaa rabay oo ah cuntadii iyo wixii soonka afurinaayo ood ka afurto ood ka soomanaato iyo haddana inaad xooggaadi lahaato oodan dhicin oo aad qur-aankaadii iyo cibaadadaadii oo dhan aad ku jirto labadaba inaad ku keenta ayaa afdal hadba meesha ku sahlanaysa iyo xilligaasaa kusii fiican oo haddaad fiidkiiba cunta intaa cunta aadan suxuuranin iyo haddaad suxuurato isku xoog matihid maalinta ayada qaala waxadaanaa camru naaqid camru bnu bukayr qaala xadaanaa yaziid bnu haaruuna ahbaranaa hamaam xaw xadaanaa ibnu muhanna qaala xadaanaa sali bnu nuuxin qaala xadaanaa cumar bnu caamir kilahuma can qataada bihada isnaad qaala xadaanaa yaxya bnu yaxya ahbarana cabdاlcaزiiz bn abi xaazim can abihi abi xaazim salamة bnu dinar alacraj almadani can sahl bn sacdin isaacidiy abulcabaas radia allahu canhu ana rasuula allah rasuulka ilahi sala اllah alيh wasalam qaala wuxuu yidhi laa yazaalu naasu dadka ka zuuli maayaan bikhayrin khayr ka zuuli maayaan dadku ehlu khayr weeye oo khayr bay ku sugan yihiin maa cajaluu ay muddata tacjiilihim inta ay dedejinayaan alfitra afurka khayriyada waxay ku leeyihiin afurka ay dedejinayaan waa manduuqa xadiidka manduuqa xadiidka waxaa weeye afurka oo la dedejiyo khayr baa lagu helaa mafhuumkiisana afurka haddii la dibdhigo oo wakhtigii hadigii iyo sunnadii nabiga laga dibdhigo halkaasi khayriyadii baa la waayey lagu heli lahaa afurkaas la dedejiyey tacjiilkaana waan arki doonaayo quruubu shamsi waa in la xaqiijiyo qoraxda dhicitaankeeda markaasay markaa tacjiilku imaanaya ee ma aha wakhtigii oon qoraxda weli dhicin in la dadejinayo waa in qoraxda ay dhacdaa oo la xaqiijiyo adiga aragtidaada iyo sidaad u aragto waxadaanaahu qutayba bnu saciid ibnu jamiil qaala xadaanaa yacquub ibnu ibraahiim xaa waxadaanii zuhayr bnu xarbin qaala xadaanaa cabdiraxmaan bnu mahdiy can sufyaan athawri kilaahumaa can abi xaazim salama can sahl bni sacd bni saacidiy radia allahu canhu can nabiy sal slam bimilihi mutaabaco wey iyaduna mutaabacaadka in badan baan soo ishaaray eh, waa la fahmaan filaya qaala xadaana yaxya bnu yaxya wa abu kuray maxamed bnu lcalaa alhamadani qaala waxay dhaheen akhbarana abu mucaawiyata moxamed bnu khaasim can acma sulaymaan ibni mehraan can cumaarata bni cumayr can abi caطiyata qaal dakhaltu ana wamasruuqu aniga iyo masruuq masruuq ibn ajdac oo taabici wey labaduba calaa caaishataan u gallay umulmuminiin radia allahu canha haweeney xaaskii nabiga qiimaha badneed daahirad daahiradaheed faqulnaa waxaan idhi yaa umma almu'miniin mu'miniinta hooyadooday mu'miniinto dhan bay hooyo u tahay asaabiqiina wallaaxiqiin intii hore iyo intii dambeba hooyo u tahay waa inta muminiinta ee hooyo ka dhigtay ee ixtiraamkeedii iyo taqdiirkeedii u haya umalmuminiin way la hadlaa marka yaa uma almuminiin aadaabtooday ka mid tahay salafka ay ka edabsan jireen xaasaska nabiga calayh isalaatu wasalaam yaa caaisha muuna dhihin ee wuxuu yidhi yaa umma almu'miniin leanna waa hooyadiis wey xagga ixtiraamka iyo qadarinta iyo inaan la guursan karin haweenka nabiga nabiga gadaashiisa calayhi salaatu wasalaam arrimahaasay hooyo kala mid tahay ee xagga aragtida iyo fiirada iyo khalwada iyo in lala safray iyo arrimahaasoo dhan kuma jirto ma aha yaa umma almu'miniin hooyadii mu'miniintay rajulaani laba nin bal nooga warran min asxaabi muxamedi nabi moxamed asxaabtiisa kamida sala allahu calayh waali wasalam axaduhumaa midkooda labadaa saxaabi yucajilu alifaara afurkuu dedejiyaa wa yucajilu salaata salaadana waa dedejiyaa afurka intuu dedejiyu salaaddii maqribkana dedejin xagga suxuurtana wuu dibdhigi walaakharu midka kalena yuakhiru lifaara afurkiibuu yu dibdhigaa wa yuakhiru salaata salaadana waa dibdhigaa labadaa kee sunnada nabiga waafaqsan ay caaisho weydiiyeen qaalad caaisha waxay tihi ayuhumaa labadaa midkeeba aladii midka yucajilu ifdaara afurka dedejinaayo wa yucajilu salaa salaada dedejinaayo midka afurka dedejiya ee marka qoraxda dhacdaba horey ka afura waa kuma salaadana markaas deena wakhtigeedii u dedejiya qaala qulnaa waxaan idhi cabdullaahi waa cabdullaahi yacni ibna mascuud cabdullahi ibni mascuud alhudali radia allaahu canhu ninkaa weeyaan oo afurka wuu dedejiyaa salaadda maqribkana wuu dedejiyaa qaalad waxay tihi kadalika sidaas yuu kaana ahaan jiray yasracu kii sameeya rasuulu llaahi sala allahu calayh waaalih wasalam zaada abuu kurayb wuxuu ziyaadiyey walaakharu midka kale ee afurka dibdhiga salaadana dibdhiga abu muusa wey abuu muusa alashcariy marka waxay taswiibisay oy waafaqday oy sheegtay sixada iyo sawaabka ibn mascuud midka marka sawaabka waafaqa ee hadyiga nabiga iyo waddadii nabiga waafaqa calayh salaam baa la ayidi oo la xoojini midka kalena waxba laisku mashquulin maayo marka kii sawaabka waafaqay unbay la soo baxday oy tiri waa kuma haddii la yidha waa ibn mascuud mid kaasa saxay tiri kaasa saxay tiri caaisha marka waxay ahayd marjac bay ahayd marjac loo noqdo oo saxaabada waaweyn xataa u laabtaan iska dhaaf taabiciinte oo la weydiiyo tafsiirka qur'aanka iyo xadiidka nabiga iyo tarbiyadii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo e, wixii uu rasuulku ku dhex sameeyo gurigiisa oo ayna ragga saxaabada ayna arkayninee ama salaada tukashaha ama cibaadaha ama habsaaxadka ama cuntada ama nolosha ah ama dhaqanka reerkiisa intaba waxaa lou noqon jiray haweenka nabiga calayh isalaatu wasalaam caaishana waxay ahayd axfadu aswaaju nabiy sala allah alay waslam haweenka nabiga ugu xifdi badneed oo ugu qaalisaneed xagga cilmiga iyo waxbarashada iyo gaarsiinta dadka intaba ka horraysa kuwa kale raggiibayba waxay ka gashay lambarkay gashay ragga xagga xadiidka lambarkay gashay lambarka afaraad bay gashay caaisha radia allahu canha yaa ka horeeya abu hurayra ibnu cumar anas saddexda midka ka horrey agga xadiid lambarka afraad bay ku jirtaa caaisha radia allahu canha halkaa waxaan ka qaadanaynaa dumarka iyo haweenka iyo gabdhuhu dowrka ay ku leeyihiin diintan barashadeeda iyo bariddeeda hadday noqoto inay wax bartaan ooy tacliimta ka qayb qaataan iyo hadday noqoto inay dadka tacliimiyaan oy wax baraan iyo gaadhsiinta khayrka iyo wanaagga iyo dacwada intaba sida ragga wey raggay la mid yihiin markii maydaanka waxbarashada la iskugu yimid oo gabdhaha iyo wiilashu ay iskugu imaadeenna waxaa la ogaaday gabdhaha waxaa ku jira ee ah ama fahan ama xifdi ama karti ah markaasaa la ogaaday oo arkaysaa inay muqadimada hore ay ku wada jiraan markay tacliinta ay noqoto jaamacaadka iyo madaarista iyo waxbarashooyinka iyo duruusta waxbarashada markay noqoto marka in lagu dadaalo ayaguna ay ku dadaalaan gabdhaha waxbaridooda liannahu gabadha oo wax la baro mujtamac dhan bay kaa kaafiraysaa reer dhan bay kaa kaafiraysaa awlaad iyo caruur badan bay kaafirin hooyada wax baratay carruurteeda wax badan oo culays ood ku bixini adiga ma jirto maxaa yeelay wax walba o dhan bay ka dhisaysaa marka caaisha radia allahu canha wa ardaaha iyo ummahaatu iyo zawjaadkii nabiga dhammaantood iyo haweenkii saxaabiyaadka ahaa intuba dowr aad u firfircoon bay waxbarashada ka qaadan jirin caaisha waxayba ku ammaani jirtay haweenka ansaartaha ansaaru rasuulillaah ansaariyaadkii saxaabiyaadkaha yay waxay dhihi jirtay raxima allaahu nisaaa alansaar haweenkaa reer ansaareed allahu u naxariisto maa manacahunna alxayaau min an yatafaqahna fi ddiin xishoodkii kama reebin inay diintii fahmaan oo masale alla masaladii u baahan yihiin waan xishoonayaa darteed ogamayna hari jirin ilaa ay masaladaa ogaadaano ay fahmaan kamayna hari jirin waxaa markaa xun oo idil ama jahli ah ama akhlaaq xumo ah ama cibaadadii oo qofka uu ku tunto waxbarasho la'aan iyo jahli darteedoo dhan taasaa laga xishoodaa ee in wax la barto xishood ma aha in allaha laa yastaxyii min alxaq yay soo deliishan jireen ilaahay kama xishooda xaqa rasuula allow ee masaladaa iyo masaladaa nooga jawaab hal cala almar'ati quslun idaa hiya xtaramat markaasuu nabigan u jawaabaya calayh salam nacam idaa hiya ra'at ilmaa nacam idaa hiya ra'at ilmaa oo uga jawaabaya rasuulka calayh salaam waxay leeyihiin rasuul allow raggibaa cilmigii masaajidii bay joogaanoo mar walba adigay ku dhiganayaan wax allaala wixii ay diinaho soo degtaba ee annagana wakhti noo khasisooo gaar noogu meel macad ama waxaan ku baranno nasiih oo guriga hebla iskugu taga buu dhihi jiray rasuulka calayh salaam halkaasoo isagana ugu tegi jiray oo ku khasisi waxaan soo marray ciidaynka ciiddii baan soo marray marka ragga uu wacdiyo oo haweenka uu arkay inaan sawdkiisa gaarin intuu u tago wuxuu sheegi jiray rasuulka sala allah aleh waali wasalam mujtamacu marka labadaasi shariixa iyo labadaa qow qaybood labadaa jinsi oo wada waxbartay baa ay ku takaamulayaan oo ay kaamil ku noqonayaan wixii u dhexeeya oo caruur ahaa markaasay hagaagi xuquuqdii xaqii xaggana markaasay toosaysaayo ay wanaagsanaanaysaa marka culays la saara intaa muhim weeyaan xadana abu kurayb mxamed bn اcalا abarana ibn abi zaada can acma sulaymaan can cumaarata can abi caiya qaal dakltu ana wamasruqu aniga masruuq waxaan u gallay calaa caaisha radi allahu canha faqaala lahaa masruuq baa wuxuu ku yidhi rajulaani laba nin nooga sheekee min asxaabi muxamed saxaabada nabigaa sala allah aleh wasalam kilaahumaa labaduba way dadaalayaanoo laa yaaluu ka gaabsan mahayaan can ilkhayri khayrkama gaabsanayaan mid walbaba khayrka waafiq buu isleeyahay dadaal laakiin inaad dadaasho iyo inaad asiibto waa laba shay oo kala duwan qofka intuu dadaaluuna marka qaarkood xaqa asiibaynin ajir buu leeyahay dadaalkaasi si ahaan ku khasaari mahayo ajir buu ku heli laakiin hadduu intuu dadaalo asiibuu laba ajir heli ka fiican axaduhaa midkood yucajiru lmaqriba maqribka ayuu dedejiyaa waliftaara afurka walaakharu midka kalena yuakhiru lmaqriba maqribku dibdhigaa waliftaara afurkana waa dibdhigaa kee sawaabka waafaqsan faqaalat caaisha waxay tihi man yucajiru lmaqriba maqhribka qofka dedejiya waa kuma walifdaala iyo afurka qaala wuxuu yidhi cabdullaahi huwa cabdullaahi cabdullaahi bn mascuud wey faqaalad waxay tihi hakada sidaas ayuu kaana rasuulullahi ahaan jiray sala allahu aleh wasalam yasnacu kii sameeya marka halkan aadaab baa ku jirta oo ah qofka xaqa iyo sawaabka waafaqsan ayid laakiin qofka khaldan waxba ha dacaayadeenin oo ceebihiisa haba sii dhex raacin oo sii dhex gelin iskumayna mashquulinin caaisha radi allahu canha ninkan waa khaldan yahay saxaabi buu ahaa nin weyn buu ahaa abu muusa alashcari cabdullahi bnu qays see u ilduufay arrintaa uga hoos martay muran maynan ka horgeynin ee waxay tiri ninkaasaa sawaaba asagana hadduu maqlo caaisho inay ayiday cabdullahi bn mascuud sawaabka iyo xaqa xaggiisuu aadaya saxaabada nabiga saas ahaayeen radiallahu calayhim saasay ahaayeen sawaabka iyo xaqa unbay waafaqi jireen qofki allaale qofkii ay ku helaan ama ay ka maqlaan bayna ku raaci jireen baabun wuxuu ku saabsan yahay bayaan waqti inqidaa'i soom soomka wakhtigu uu dhammaanaya lagu caddaynaya wa khuruuji nahaari maalintana ay baxday maalinta xilliga ay baxday ay dhammaatay maalin isku daba dhammaatay soonna uu dhammaaday ilan soonku maalintuu la socdaaye soonku maalintuu la socdaayoo min duluuci ilfajri asaadiqi ilaa ghuruubi shamsi intaasaa soonku ku dhex jiraa markuu waaga beriyo salaadda subax fajirka saadiqa ah iyo qoraxda inta dhacdo marka waqtu inqidaa'i soomi wa khuruuji nahaar maalintii oo baxday oo dhammaatay xadaana yaxya binu yaxya wa abu kurayb wa ibnu numayr waitafaquu fi lafdi lafdiga waa isku waafaqayne waa artaa marka usluubka waxay ka mid tahay iyo aadaabta iyo diqada muslim ibnu xajaaj radi allahu canhu fi riwaayaat iyo markuu ka hadlaayo xagga duruqu taxamulka iyo duruq aladaan marna wuxuu ku dhahaya walafdu lifulaan waاkhtalafuu fi lafdi marna wuxuu ku lehay waitafaquu fi lafdi lafdiga yaxya binu yaxya abu kurayb waa isku waafaqeen yaya bnu eh, yaya iyo abu kurayb iyo ibnu numayr saddex weeyaan qaala yaya wuxuu yidhi akhbaranaa abu mucaawiya wa qaala ibnu numayr xadaanaa abi waa xagga sanadka wey ee xagga matniga way isku waafaqeen buu ku yidhi waitafaquu fi lafdi lafdu lxadiid baa loo wadaa amaa dariiqa eh, adaha siiq ladaa ahbara iyo xadaa iyo samica siiq cancana wa qaala ibnu numayr wuxuu yidhi xadaanaa abi marka xadaada ka xoog badan ahbarada wa qaala abu kurayb isaga wuxuu yihi xadaanaa abu usaama jamiican can hishaam bini curwata bay ka wariyeen hishaam bini curwa bini zubayr can abiihi curwa bini zubayr can caasim bni cumar can cumar radia allahu canhu qaala cumar bn khadaab radia allahu canhu wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh waali wasalam wuxuu yidhi idaa aqbala alleylu habeenka iyo mugdiga habeenka la wadaaye idaa aqbala alleylu markuu kaa soo qaabilo markuu soo qaabilo waadbara nahaaru maalintana ay ku dhabar jeediso wa qaabat shamsu qoraxduna ay dhacdo faqad afdara saa'imu qofkii soomanaa waa afuray halka marka saddex tilmaamood baa la sheegay saddexdaa tilmaamood oo kulansan oo kulansan ayuu gabalkii ku dhacay gabalkii ku dhacay soonkii waqtigii la afuri lahaa lagu gaaray maalinta ku tagtay maalinna waxay ku tegaysaa soonkiina lagu afurayaa saddexda shay markay kulmaan aqbala aleyl min haahunaa buu ku dareer waa imaan doontaay aqbala leylu min haahuna qorax ka soo bax waxaa ka imaanay markii qoraxda dhacdo xaggaayo qorax ka soo bax mugdi baa ka imaan qoraxu dhacbaa iftiin iyo cadidii qoraxdii baa ku sii libdhi oo cawaweertii baa kusii kasii muuqanaysa adbara nahaarod wasaa aqbala leylu habeenkii iyo mugdigiisii wuxuu kaa soo qaabilay xaggaa iyo sharqiga qorax ka soo bax iyo waabariga waadbara nahaaru maalintii iftiinkeedina waxay u dabarjeedisay xaggaa iyo maqrib iyo qoraxu dhac wa qaabat ishamsu qoraxdina way dhacday saddexda hadday isqabtaanna waxaa xoog badan wa qaabat ishamsu wa qaabat ishamsu weeye madaarka iyo maqsadka qoraxdu inay dhacdo weeye leanna waxaa dhici karta qofka inuu ku jiro meel god ah oo mugdi xaggaana uu ka soo qabto iftiin yarra xagga ka sii muuqdo oo u malay qoraxda inay dhacday laakiin qoraxda weliayna dhicin hadduu soo bixi lahaa wuu arki lahaa qoraxdii marka waxaa la rabaa in la xaqiijiyo waqaabat ishamsu qoraxda markay dhacdo wey labadaad calaamo weeyaan oo mugdigaa xagga ka imaanaya waa ka soo beri iyo iftiinka xagga usii dhacaaya calaamo weey laakiin waxaa lagu sii xaqiijini waqaabat ishamsu quraxdi markay dhacdo wey faqad afdara waa afuray asaa'imu qofkii soomanaa afdara asaa'imu xukman qofkii soomanaa waa afuray xukun ahaan buu afuray walow lam yaakul shayan ow yashrib shayan cuntaba yuunan cunin cabidna wuuna cabine waa afuray wakhtigiiba haddii la gaaray taas waa lagu fasireen culimadu waa ku fasireen waxaa kaloo ku fasireen faqad afdara saa'imu ay dakhala waqt iftaar xilligii afurkii wuu gaaray oo hadduu wakhtigii qoraxdii ay dhacdo soonkii kama afurin hadduuna afurin hadduuna cunin qoraxdii baa dhacday darteed lama afurin weli waa sooman yahay ee ha afuro sidaasaana xoog badan in niyad uu la imaado hadduu waxuu ka afuro waayo ama uu ku cabo ama cuntaa inuu niyeysta fiican inuu afuray inuu niyeysto sidaas afdaloo fiican wa ilaa qoraxdaa dhaciddeeda darteed kuma afuraayo waxyaalaha lagu afuro ka mid maaha bidaliil nabiga waa kan ka hadli doona masalat alwisaal xiriirinta soonka la xiriirinaya hadduuba qofkan afurayba wisaalka maxaad ka wisaalaysaan sooma maba soomanidiin buu dhihi lahaa rasuulka alayh isalaatu wasalaam xiriirinta imaan doonta ee qofka si uu sooman yahay gabalkii haddana u habeenkii o dhan kusii daro maalinta dambe kusii daro iyo nabiga alay slam inuu yidhi haddiiayna daynaynin xiriiriya ilaa saxar ilaa suxuurta marka waxaad aragtaa qofki inuu weli soomaya ilaa suxuurta faqad afdara saa'im marka waa in la yidhaahdo ey dakhala ow xaana waqtu lifdaar waqtigii laafuraya waa la gaaray way qoraxdii hadday dhacday lam yadkur ibnu numayr faqad lafdigaa faqad buunu dhihina afdara saa'imu buu iska yidhi waxadaana yaxya bnu yaxya qaala ahbarana husheem can abi isxaaq <clears throat> shaybani sulaymaan ashaybaani sulaymaan sanadka kalea kugu imaan doonaa can ishaybaaniy iyo abu isxaaq ashaybaani iyo sulaymaan ashaybaani waa isku halnina can cabdilaahi bn abi awfa radi allah canhu qaal kunaa waxaanay maca rasuuli illaahi sala allah alay waslam nabiga maciisa fii safarin safar baan nabiga la soconnay fii shahri ramadaan bil ramadaan baan musaafiriin ahayn oo nabiga la soconnay falamaa qaabat ishamsu qoraxdii markay dhacday qaala nabigu wuxuu yidhi yaa fulaanu hebelow saxaabadu mid ka miduu la hadlayaa bilaal bacd riwaayaat inzil deg oo fajdax lana nuuqu ijdax ijdax sawiiqa bilmijdaxi sawiiqii nooqo mijdaxan ouqo mijdaxana waa irbaha baalka irbaha la yidhaahdo cuntada masagada iyo soorta iyo marka la karinaayo baalka lagu walaaqo maxaa la dhahaa ya magaca kale sheega magaca maxalliga muxuu ah ya mooqa mooqaha fandhaalka weeye dayib ka kale muxuu ahaa ya meesha masikada la karinayo xorbisa xorbis ah. xorbiska waxaa maleyna magac kalaa jira magac kalaa jira oo reer baadiyaha isticmaali jireen ya ya korwad ya cabdullahi korqad ya ya hayim hayin waaya hayinka ratiga waa loo isticmaala sagar baalka haddii la galo magacyo badan ba soo bixi doona ayib laakiin waa la fahmay ijdax lana nooqo baalka lagu walaaqayaa mijdax la yidhahdaa yaa fulaan inzil dag oo marka musaafir weeyaana safar baa lagu jiraayo waa la socdaa waana la sooman yahay oo qofka isagoo musaafira waa soomi karaa halkaasa laga fahmaya xadiidka waxaa kee fadli badan inuu soomo hadduu musaafir yahay inuu afuro ilan ruqsadii ilaahay uu noo ruqsayey way ka mid tahay faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin faciddatu min ayaamin ukhar inuu afuro waa ruqso laakiin yaa afdala inuu soomo isagoo musaafira soonkiisa iska rida ramadaankaha iyo inuu afuro haddii uuna mashaqo iyo culays uuna ka soo gaaraynin inuu soomaa u fadli badan maxaa yeelay kow bara'atu dima ku jirta qofkan dimadii iyo mas-uuliyaddii iyo takliifkii saaraa waa iska kor yeelay kol hadduu soomo waa ka dhacay laba soonka ramadaan gudihii la soomay bil ramadaan dhexdihiis la soomay iyo qada bil kale la qaldeeyey isku fadli ma aha saddex xagga mashaqada iyo culayska sugaayana tanaa u dhaanta oo hadhow markuu yidhaahdo laba beri oo soona ama afar beri oo soona lagu lahay oon qadayni halkii maalin waxaa laga yaabaa toban maalmood oo kale u dhigantaa culayskeedii dhibka dadka qadaynaya markaad qadaynayso culays markaa dadka la sooman tahay aan ku soo gaarin iyo mashaqaad dareemin baad hadhow dareemi way kuu cuslaanaysaa marka nabigu waa soomanaa laakiin haddii uu qofka mashaqo ka soo gaari oo socodkaa uu socday iyo safartii uu safraayey iyo uu dhacaayo oo naftiisa khatara gelayso taa iyadu waxaa afdala inuu afuro weliba bay mararka qaarkood noqonaysa inuu afuro oo soonka xaaraam buu noqonayaa waa kii nabigu yidhi laysa min albiri asiyaam fi safar xadiikaasi yaa fulaan inzil fajdax lana intaad degto qoo baha la yidhaahdo sawiiq sawiiq ayaa jirta waa masagadii gelaydii iyo masagadii yaryareed caddaydii iyo oo intii ama midabka ahaataba masagada yaryarka iyo galayda taas weeyaan oo intii la qaloomo ama galada inta badan badan waa la isticmaala labaduba budada dee la shiido isagoo ah ama qaloon ah ayay shiidayaan marka buduu noqon waa budo waana bisishahay waa bisishahay oo qofka markuu rabo yuu iska cuni karaa biyo unbu ku darsani waa iska bisishahay waa cabaya uuji ahaan ama miseku ka dhigan ama shurbad buu ka dhiganaya ama hadduu rabo uu qariiri hadduu isuurowdo intaba way bannaanta marka taasaa loola jeeda sawiiqa weeye inzil degoo fajdax lana nooqo qaala wuxuu yidhi rasuula rasuul allow ina calayka nahaaran maalin baad joogtaa ina calayka nahaaran taasi ma aha inuu nabiga ku radinayo ee uu nabiga ka hortegaya wuxuu ka wadaa xilligan miyaan afuri karaa nahaaran taana wuxuu ka wadaa iftiinkii baa u muuqda qoraxdu way dhacday nabiga qoraxdoo dhacday ma afurayo ee wuxuu ka wadaa iftiin baa muuqda iftiinkaas waxaa la noqotay inay mudoobaato oo habeen la gaaroon inay tahay qaala wuxuu idhi isdil deg baan ku yidhi fajdax lanaa nooqo dagow qooh oo shurbad nooga dhig baashan aan wadanno qaala fanazla waa degay fajadaxa waa qooyey faataahu bihi waa u keenay nabiga calayhi salaam iyadoo shurbada fashariba nabiyu nabigaa cabay sala allah aleh wasalam marka sharaab weeye uma qaala wuxuu yidhi biyadihi nabiga gacantiisa wuxuu ku ishaaray xaggaaga qorax ka soo bax wuxuu yidhi idaa haabat ishamsu qoraxdu markay dhacdo min haahuna xaggaas iyo qorrax u dhac weeye marka dhacitaanka xagga iftiinkeedii markay u dhacdo wa jaaa leylu habeenka mugdigiisina uu ka yimaado min haahuna xaggaayo qorax ka soo baxna mugdi uu ka yimaado faqad aftara asaa'imu qofkii soomana waa afuray xilliguu afuray waa la gaaray buu nabi sala allah alay wasalam haddaad tirahdo iftiinkaas qoraxdii weeye wakhtigii baad dib u dhigaysaa qoraxda inay dhacday miyaad aragtaa maya khalaas kol haddaadan arkin oo inay kuu muuqanin waad iska afuri xataa walow qof diyaarad intuu fuulay hawada ku jira qoraxda ha arko ka dhulka jooga araggiisa ayuu ku afurayaa laakiin kaa diyaaradda saaran qoraxdii hadduu arkaayo meeshuu ka kacayna diyaaraddii uu ka arka qoraxdii markaas waxaa weeyaan qoraxdaasi isaga waa ma afuraya qoraxda bay u muuqatee laakiin kuwa dhulka joogay araggooday ku afuraya oo ku soomayaan waa saas macnaha faqad afdara saa'imu qaala xadaana abu bakr bn abi shayba qaala xadaana cali bnu musir wacabaad bnu cawaam can shaybaaniy abu isxaaq ashaybaani can ibni abi awfa radi allahu canhu qaal cabdullaahi kunaa maca rasuuli illaah rasuulkaan la soconay sala allah aleh wasalam fii safarin safar falamaa qaabat ishamsu qoraxda markay dhacday qaala lirajuli ninbuu wuxuu ku yidhi inzil ka deg gaadiidka oo fajdaxlana noo qoob ujdi nooqas qas faqaala wuxuu yidhi ya rasuul allah low amsayt haddaad eh, eh, galabaysan lahayd masaha duurka laga bilaaba masaha baa la dhahaa ee hadda wuxuu ka wadaa khaalis imsaac yacni gabalka ha kuu dhaco ilaa iyo lix saac oo habeenimintaa masaa baa la dhihi gobolkaa quudhucu ka wadaa qaala wuxuu yidhi isdildego fajdax lana nooqo qaala ina calaynaa nahaara weli maalintii baa yaan ku jiraayo waa iftiin rasuul allow fanazla waa degay fajadaxa lahu waa u qoyey fashariba waa cabay nabiga waa afuray uma qaala wuxuu yidhi idaa ra'aytum leyla habeenkii haddaad aragtaan qad aqbala min haahuna mugdigiisii oo qorax ka soo bax iftiinka habeenka mugdigiisii oo agga ka yimid habeenka mugdigiisii wa ashaara biyadihi naxwa waa beriga faqad afdala saa'imu qofkii soomana waa afuray waxba ha fiirinin iftiinka ka sii muuqda dhac iyo muxuu ahaa galbeed ee waxaad fiirisaa un mugdigaa xaggaa kaa yimid iyo qoraxdii inaadan arkin oy kaa qarsoonaatay hadday libidho geeskeeda kore xaggaaba soo jira ay qarsoonto wakhtigii afurka waa la gaahay sidaasaana fiican weliba in la dadejiyo xadaana abu kamil qaala xadaana cabdulwaaxid bnu ziyaad xadaana sulaymaan ashaybaani abu isxaaq qaala samictu waxaa maqlay cabdallahi bnu abi awfa radia allahu canhu yaquul sirnaa waan soconnay maca rasuuli illah nabiga maciise calayhi salaam wahuwa nabigoo saa'imun sooman falamaa harabat ishamsu qoraxdi markay dhacday qaala wuxuu yidhi yaa fulaanun hebelow inzil dego fajdax lana nuuqo mila xadiidi ibni nushir wa cabaad ibni alcawaam qaala waxadaana ibn abi cumar qaala ahbarana sufyaan xaw xadaana isxaaq ahbarana jariir kilaahuma can shaybani can ibni abi awfa xa وxadaana cubaydالlah bn mucaadin qaala xadaana abi xa وxadaana ibn muhanى qaala xadaana moxamed bn jacfarin qaala xadaana shucba can الshaybaaniy can ibni abi owfa radi allahu canhu can الnabiy salى اllah alيه wasalam bimacna xadiiثi ibni mushir وcabaad وcabdilwaaxidin walaysa fii xadiidi axadin minhum saddexdaa xadiidkooda ismutaabacanaysa kuma sugna fii shahri ramadaana bil ramadaan wa huwa saa'imun isagoo sooman fii shahri ramadaan intaa kuma jirto saa'im bay dheheen walaa qawluhu wajaaa laylu min habeenku markuu xaggaa ka yimaadana mayna sheegin lafdigaas ilaa fii riwaayati husheem waxda husheem ibnu bashiir alwaasidi keligii ayaa intaa ku daray waa ziyaaratu iqa maqbuula waa dhib ma laha baabu nahyi waxaa la iska reebaya can ilwisaali anisoom can in la xiriiriyo fii soomi soomka wisaalka waxaa weeye in maalintii haddii la soomanaa habeenkii lagu sii daro maalinta kalena lasii soomo wixii oon biyo iyo baad midna la cunin oo la isticmaalin taasaa wisaal la yidhaahdaa nahyi baa ku soo arooray nahyiga ma baa mise waa karaahiya laisku hayaa taxriim iyo karaahiya qofka haddii mashaqo culus iyo ka soo gaarayso waa karaahiya weeyaan ama waa taxriim taxriim weeyaan laakiin haddayna ka soo gaaraynin karaahiyay noqonaysaa inay karaahiya tahay xaaraan ahaynna nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu ka hadlaayay wuxuu yidhi raxmatan lakum buu yidhi ah, cillada uu nabiga ugu diiday waxay ahayd naxariis ayaga uu naxariisanayo qofkii marka yidhaahda wax culaysoman ka arka maba laha aniga way ii sahlan tahay inaan iska xidhiiriyo qofka asagaa marka taxriimkuma dhicin dantiisa unbaa laga hadlaayey oo maaha sheegan si muxaram bicaynihi oo waxaa weeyaan liraxmati lilinsaani wa shufqatihi asagaa loogu dhimrinayey iyo nabiga calayh salaam ood arki doonto inuu soomay saxaabadii uu yidhi ila sooma ila soomeen maalin iyo laba maalmood kadib deena bishii ay dhammaatay oo bilatay bishii lagu afurayay ay dhammaatay oo shawaal ay bilatay wailaa hadday xaaraam tahay kama yeeleen rasuulka sala allah aleh wasalam marka wisaalku waa makruuh qofkii mashaqe iyo culays ka soo gaaraysana dee taxriim weeyaana lama ogolo qofka inuu naftiisa uu dhibo maxaa yeeley ilahi wuxuu le walaa taqtuluu anfusakum naftiina hadilina walaa tulquu biaydiikum ila tahluka haku ridina haddii naftiisa halaag ay u keenayso xaaraan bay markaa noqonaysaa xaggaas halka laga fiiriyo haddii laakiin ay tahay raxmad iyo aniga umbaa lii dhimrinayay laakiin culays iguma sidii rasuulkaba culays taxriim ma gaadhayso laakiin amarka nabiga oo la qaato ayaa fiican oo markaasi karaahiyadaasi lagaba tagaba xadaanaa yaxya bnu yaxya qaala qara'tu cala malikin can naaficin can ibni cumara radia allahu canhuma ana nabiya sala allah aleh wasalam nahaa wuxuu reeb cani lwisaal qaaluu waxay dhaheen inaka tuwaasil adigu adaa xidhiiriya naba allow kelimadan marka inaka tuwaasil ah ma aha inay nabiga ku xujeynayaan oy leeyihiin qowlkaadi iyo ficilkaadi oo iskhilaafsan xaasha wakalla saxaabadu arrinka kama suurowdo ee waasalnaa waan xidhiirinay iqtidaa'an bika yaa rasuul allah fa innaka tuwaasil waxaan u xidhiirinaynaa adaan kugu daynaynaa asalkana muxuu ahaa in nabiga lagu daydo laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana saasaan u samaynaynaa nabi allah wey ee ma ah mindi mindi ka horgee in nabiga calayh salaam markuu yahay xidhiirinina adigoo waad xidhiirisaayo maxaa adiguba inay nabiga ay fanteen oy fananayaan ma aha arrintu nahaa cani lwisaal qaaluu waxay dhaheen waasalnaa waan xidhiirinay innaka adigaa tuwaasilu xidhiiriya adaana kugu daynaynaa markaasuu nabiga furuuqdii sheegay farqiga u dhexeeya asaga iyo ayaga qaala wuxuu nabigu yidhi innii lastu miihi ka hayatikum idinkoo kale inii udcamu waa la iquudiyaa wa usqaa waa la weraabiyaa udcamu wa usqaa yacnii quwa iyo xoog ayuu ilaahay i gelinayaa oon ku sabraayo cibaadada iyo acaamka iyo muxuu ahaa soonkaasi oo cuntadii iyo cabiddii aan ka sabri oo xanuunaba aana dareemayn oon iyo gaajo midna ma dareemayo nabiga sala allah alay wasalam ka wadaa saasaa sax in lagu fasiro maxaa yeelay haddii lagu fasira sida ahlulcilmiga qaar ay dhaheen waxaa lai keenaa cunto jannada cunto laga keenaa oo kale lafdigaasay qaarkood ku fasireen lafdi ku cadoo nabigu uu yidhi ma aha laakiin waxay ka wadaan waxaa dhici karta in nabiga jannada cunto looga keenay haddii cuntada looga keenay jannada oo u afuro oo u cuno waasilba maaha wuxuu dhihi inii lastu muwaasil maba xiriiriyani cuntaan cunaa buu dhihi lahaa marka ayaga meel cidlaabay ku socdaan nabiga kuma dayanayaan marka nabiga kudayashadiisii bay raadinayeen war aniga waan cunay meel kale wax laga siiyey hadduu sidaa ka wada saasay noqon lehed ee inii udcamu wa usqaadaasi inii lastu kahayatikum taasaa ku fasirayso idinkoo kale ma oo idinka oonkii iyo gaajadii yaad u nugushihiin anigu idinkoo kale ma anigana waxaa laysinayaa quwata man dacima wasaqa qof cunto cunay oo cabay oo kalea lamid ahay wey saasay noqonaysa cuntada jannada weeyaan bay qaar dheheenoo laguma afuro taasna sax ma aha maxaa yeelay waa lagu afuri sababtoo ah waa muqadi qofka sooman wax allaala wixii muqadi ah ee awooddiisa soo celinaya wuu ku afurayaa irbadda falanbada ahee nafaqada ahee qofka lagu duraayo sooman soonkay ka burinaysaa soonkay ka burin leanna cuntadii cabidii buu kaga maarmi gaajadii baa kaga bixi marka wax allaala wixii muqadi o dhanba waa saas meel kastaa waa ka imaateen marka taa iyada tafsiirka waa laga xoog badan yahay qala wxadana abu bakr bn abi shayba xadana cabdulahi bn numayr xaw xadana ibnu numayr xadana abi xadana cubaydullahi can naafic can ibni cumar radi allahu canhuma ana rasuula اllahi sala اllahu alيh waalih wasalam waasala fii ramadaan buu xiriiriyey soo maarta waasala wuu xiriirinaya nabiga ma afurayo cunto ma cunin meela loogama keenin waasala fawaasala annaasu dadkiina waa xiriiriyeen fanahaahum waa ka reebe wuxuu yidhi ka jooga idinka iska afuro qoraxda markay dhacdo haddii aadna karaynin bal ilaa suxuurta gaadhsiiya qiila lahu waxaa lagu yidhi anta tuwaasil nabi alla adaa xidhiiriye adaan kuu dayanaynaye qaala nabigu wuxuu yidhi innii lastu miihi milakum idinkoo kale innii udcamu waa la iquudiyaa wusqaa waa la waraabiyaa oo dikrigaasi nabiga calayhi salaam iyo cibaadada iyo daacadaasi iyo maxabada iyo muraaqabatullah maxabada iyo hiloowa iyo cishqiga uu u qabo ayaa waxay halmaansiinaysaa gaajadii iyo oonkii sala allahu caleyh waaalih wasalam qofka wuxuu aad u jecel yahay wuxuu aad u jecel yahay wax badan bay halmaansiinaysaa wax badan bay halmaansiini wuxuu qofku munhamig ku yahay ku mashquulsan yahay waxaa laga yaabaa mararka qaar adigoo muraajaco fiican ku socdo oo kitaab raacanaya in cuntadii lagu soo agdhigay aad cuni weydo way dhacdaa cuntadii lagu soo agdhigay ama biyihii lagu keenay inaad aad ku leexan weydo sidaa kaga tagtaba way dhacdaa way dhacdaa qofka wuxuu jeclaado wax kastaba ahaatee wax kastaba ahaatee ya qofka islaam jeclaado gabarh jeclaado ka waran waxaa laga yaabaa inuu biyaba ka degi waayaan iyo baadba ka degi waayaan waa dhacdaa soo saamaha dayib marka nabiga calayhi salaatu wasalaam asagoo jeceylkiisa wuxuu ahaa salaadda qiyaamka soonka cibaadada iyo daacada yuu ahaa rasuulka sala allah alay wasalam maxabadii iyo jeceylka uu u qabo cibaadadan ay u dhadhamaysa isagoo taagan oo salaatuleel tukanaya oo nabiga calayhi salaatu wasalaam lugihiisa ay barareen ay barareen yaa bararkaas iyo xanuunkaasoo dhan buuna nabiga dareemaynin sala allah aleh wasalam oo saxaabadu arkayaan oo u naxariisanayan o dhahayan nabi allah maxaa saas kugu dhibaysaa maxaa yeelay waxaasoo dhanba wax ka macaan oo ka wanaagsan buu haystaa oo ku mashquulsan yahay baqaru akhrini oo suuratu nisa suuratu aali cimraan hal ragcad buu ku tukaday rasuulka sala allah aleh waali wasalam inii lastu miihi milakum tawaasaa inii ucamu wausqaa qaala waxadaana cabdulwaaris bn cabdisamadi qaala xadaanaa abi can jadii can ayuuba can naafic can ibni cumar radi allahu canhuma can inabi sala la alay slam bimili walam yaqul fii ramadaan qaala xadaanii xarmala bnu yaxya aqbarana ibn wahbin aqbarana yunus can ibni shihaab qaala xadaana abu salaam bn cabdiraxmaan an aba hurayra radi allahu canhu qaal nahaa rasuulu llahi sala allah aleh wasalam nabigu wuxuu reebay can wisaari xiriirinta soonkii oo la xiriiriyo oo habeenkii maalintii la soomanaa lagu sii daro maalintii kale habeenkii waxay waxba la cunin faqaala rajulu min almuslimiin ba wuxuu yidhi fainaka ya rasuullah rasuul allow adigu tuwaasil waad xidhiidhisa adaan kuu dayanaynaay qaala rasuululahi sala allah alay waslam wuxuu yidhi wa ayukum milii kiinee anoo kalaa buu nabigu alayh salaam yidhi waa kii saxaabadu ay lahaayeen xataa hamamtu biamrin suu inaan ka goostaan nabiga alay slam ku sigtay wa ayukum milii inii abiitu waan baryi yudcimunii rabbii rabbigaoo iquudiyey oo ina uuna daal gaajo dareemin falamaa abow markay diideen an yantahuu inay ka haraan can ilwisaali xiriirinta ma u malaynaysaa shay xaaraana inay saxaabadu diidi lahayen nabig oo ka reebaya lama abow an yantahuu waxay fahmeen xikmatu nahyi waalxukmu yaduuru maca cilatihi xikmada uu nabigu u diidan yahay waxaa weeye iyagu u ba'ayaa adaad ku ba'ayaa ee ka joog iyo mehe waa kari karaa tanaa lasku hayaa falama faabow markay diideen an yantahuu can alwisaal waasala bihim waa xidhiiriyey yowman maalin uma yowman maalin kale ayaa lasii wadaa waa laba habeeniya laba maalmood uma ra'w lhilaala bishi bay arkeen ayaga laftirkooda soo maartid waxaa ilaahay uu siiyey qadar quwa iyo awood ah oo cibaadadaasi ay ugu dhadhamayso sida nabiga ugu dhadhantay wax u dhow ma gaari karaan rasuulkee ayay iyaguna u dhadhamaysaayoo intaas waa gegsanayaan markaasay bishii bilatay maalintii labaad markay dhammaatay faqaala nabigu wuxuu yidhi low ta'ahara alhilaalu bisha hadday dib u dhici laheyd lazidtukum waa inii ziyaadi lanahaa siaan inii tuso inaan aniga awooddaydoo kale ayna lahayn awoodda balfiiri innagana hal maalin labayo toban saacadood baan isha ugu guraysaa oo maantaoo dhanba saacadda la fiirini oo qoraxda la fiirini labayo toban saacadood bes labaiyo toban saacadood iyo labaiyo toban saacadoodoo kale labaiyo toban saacadood afartan iyo sideed saacadood baa la maraya qofka marka wixii awooddiisaas sabirka naftiisa uu baray iyo mashaqada siduu gegsigeeda ogu leeliyey iyo waxa uu ku mashquulsan yahay sida naftiisa ay u jeceshahay wax badan bay halmaansiinaysaayoo awood badan bay u yeelaysaa kalmunakini marka qofka dadka caadiga laga yaabaa inay saacadood iyo saacadood inay dhintaanba naftaba ka baxdaba lanna maquwiyaadkaas iyo xooggaa ma haystaan marka wuxuu yidhi waa in isjaadin lahaa saa wuxuu u yidhi kalmunakiri lahum qof ku canaananaya oo ku cadaadinaya ku canaanan tankiil yacni qof ku edbinaya xiina goortii buu edbinayaa nabigu abow ay diideen an yantahu inay ka hadhaan inay ka hadhaan markay diideen buu wuxuu damcay inuu edbiyo oo uu reebo uu tuso inaynan isku mid ahayn laakiin nasiibkood laba maalmood markay ka hadhay bay ahayd marka arrintaas nabigu uu bilaabay waaagibaa maxaa ujeedaa hilaal bishii baa bilatay waxadaanii zuhayr binu xarb wa isxaaq qaala zuhayr qaala xadaana jariir an umaarata an abi zurca abu cumaarata bn lqacqaaca wey can abi zurcata bn camr bn jariir can abi hurayrata radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh waali wasalam nabigu wuxuu yidhi iyaakum iska jira waa weysaala xiriirinta ha xiriirinina qaaluu waxay dhaheen fa innaka tuwaasil ya rasuul allah adaa xiriiriya kuu dayanayna qaala nabigu wuxuu yidhi inakum idinku lastum mid tihiin fii dalika mili arrinkaas isku mid ma nihin soo maarti fii dalika uu basharka yahay uu saxaabada kala mid yahay ummaddiisa way jirta laakiin markii masalada laga hadlaayo lastum fii dalika arrinkaasi gegsiga iyo adkaysiga cuntada laga gegsado laga sabro midil anoo kale ma tihin inii abiitu waan bari yudcimunii wuxuu iquudiyey rabbi wayasqirii i waraabiyey faklafuu min alacmaali camalka waxaa isku kalliftaan iyo cibaadada maa tudiiquuna wixii aad kali kartaan wixii aad kali karto oo daa'imi karto isku kallifa wixii aadan awood u waxba hasu kalifin mashaqa iyo culays ha isku ridin waxadaana qutayba bnu saciid qaala xadaana mugiira can abi zina can acraj can abi hurayra radi allahu canhu qaal can inabi bimili hayra anahu qaala faklifuu maa lakum bihi daaqa wixii daaqa aad u heli kartaan iyo awood isku kalifa waxadaana ibnu numayrin qaala xadaana abi maxamed bn cabdilahi cabdillahi bnu numayr qaala xadaana axmed sulaymaan can abi saalix isamaan wasmahu dakwaan can abi hurayra radi allahu canhu can inabiyi sala allah aleh wasalam nabigu nahaa wuxuu reebay can ilwisaali xiriirta bimili xadiidi cumaarata can abi zurca qaala xadaanii zuhayr bnu xarbi xadaana abu nadar haashim bnu qaasim qaala xadaana sulaymaan can haabitin can anas bni malik radi allah canhu qaal kaana rasuulu ullah rasuulka ilaahi sala allah aleyh wasalam wuxuu ahaa yusallii fii ramadaana buu tukan jiray salaadda taraawiixda fa ji'tu waan imaaday ayuu leeyahay anas faqumtu waxaan istaagay ilaa janbi dhinaciisa cishihii markii la tukaday kadib umbuu nabiga salaad u istaagay salaatu taraawiix dhinacan ka istaagaanna wajaءa rajulu aakharu nin kalea yimid faqaama waa istaagay ayda asaguna sidoo kale xataa kunaa rahdan jamaacaan noqonnay buu yidhi jamaacaan noqonnay nabiga calayh salaam markuu salaada galayay niyatulimaama muuna niyoonin waana masalada fuqahadu ay ka hadlaan imaamku inuu niyatulimaama uu niyoodo maamuumkuna uu niyatulmaamuum uu niyoodo shardi miyaa fii sixati aljamaaca oo fii sixati salaat waa masale isku hayaan bacdi ahlilcilmi maalikiyada waxay qabaan waxo shardi maaha shardi ma aha inuu niyatulimaama uu niyoodo kunaa rahda marka nabiga calay salaam oo tukanaaya iskaga xidhneen ayagi falamaa xasa nabiyu sala allah aleh wasalam markuu nabigu dareemay annaa khalfahu gadaashiisa inaan joogno inaan ku daba tukanayn oo jamaaco ay ku daba tukanayan markuu nabigu dareemay jacala wuxuu gudagalay yatajawasu fi salaat salaaddii inuu soo gaabinayo uma salaaddi buu soo gaabiya nabiga alay salaam wuxuu diidan yahay salaadda jamaacada ay la tukanayaan cabsida uu ka qabana waxaa weeye inay soo degto aayado qur-aan iyo waxyi oo la yidhahda taraawiixda waa waajib shantii salaadoodee faradka hababa culays dadka qaar ay ka dareemayaan taraawiixdii oo kow iyo toban ragcadooda oo lagu farad yeelay tanuu nabiga oga baqaya culayskaasu ummadda oga baqaya rasuulka sala allah alay wasalam naxariista nabiga calayhi salaam bayna tusaysaa oo ra'uufun raxiim buu ahaa rasuulka calayhi salaam waxaan soo marray haddana inuu nabiga calayhi salaam saxaabada uu edbiyey oo ay markay isku adkeeyeen uu rabay inuu culays saaro si ay oga hadhaan taasna waa maxalkeeda wey oo qofku wuxuu yeelan karaa xaalaan laba xaaladood buu yeelan karaa yani altasiil fi alrakhaa waaltashdiid fi shidda haddii xaalad adeegga lagu sugan yahayna adeeg iyo hal adeeg inaad yeelato marka ay u baahan tahay inaad wax adkayso oo arrinta markay u baahan tahay wey looga baahan yahay dad baad edbinaysaa xaalad mowqif adag baad qaadanaysaa masala loo baahan yahay inaad ku adkaato ku adkaatay xaalad baa u baahan in mowqif adag laga arko xaaladna waxaa weeye xaalatu suhuula weeyaanoo inaad fududayso sahasho wey marka hadba xaaladda siday u dhiganto ayaa la socdaa asalkuse waxaa weeye taysiirka iyo tafsiirka weeye nabiga calayi salaam dhaqankiisa sala allah alay waslam iyo raxmaddaas lagu yaqaanay middaan horeen sheegaynaba naxariis buu nabiga calayhi salaam darteed buu u lahaa hawisaalin xiriirinina masaladan markaa saxaabada nabiga calayh salaam markay ku daba xidheen rasuulka salaaddii buu soo gaabiyey waxaa laga fahmayaa salaadda qofka asagoo rabay inuu dheereeyo sabab soo darrisay darteed inuu u gaabin karo laakiin nabiga calayh salaam salaadda intuu galo inuu dheereeyo asagoo rabo uu maqri jiray bukaa sabi wa ummahu ma'ahu hooyadiisna ay la soco nabiga jamaacada tukanaya nabiga calayh salaam haween baa ka mid ahaan jiray marka haweenkaa nabiga la tukanaayo ilmo ay dhashay oo guriga ka ooyayo ka jaqaaq leh hadduu nabiga maqlo salaaddi waa soo gaabin jiray sala allah alay wasalam si hooyadaasi ayna waswaas iyo ugu dhicin iyo qalaq iyo salaadda uga halaabin uma dakhala nabiga calayhi salaam dakhala raxla wuxuu nabigu galay raxligiisiiyo gurigiisii buu galay marka raxligan maanta waxaa loo jeedaa waa gurigii ma aha musaafirka alaabtiisa meesha uu dhigtay keliya raxli lama yidhaahdo maanta raxligan bimacnaa albayt baa loo wadaa nabiga waa muqiim salaad tarawix baa la tukanayaa gurigiisii buu joogaya masaajidkiisi sala alla alay wasalam marka uu leeyahay mu'adinka asalaatu fi rixaal ayaduna sidaas weeyaan gurigii waa soo geli fa sallaa salaatan salaad buu nabiga tukaday laa yusalliiha cindana gurigiisii buu iskaga tukaday nabiga salaaddiisi ku sii watay salaatan laa yusaliiha uuna tukanin cindana agtaana una ku tukanin ayuu guriga ka sii watay qaala qulnaa waxaan lahu nabiga ku nidhi xiina asbaxna markuu xalay miyaadna garatay nabi allow salaaddii maataa soo gaabaysa isagoon soo fiirin buu gurigiiska galay miyaadna ogaatay inaan kugu daba xidhanayno qaala wuxuu faqaala nacam haa daaka inaan gartay inaad igu daba tukanaysaan alladii waa arrinkii xamalanii igu xumbaaray ala arrinkii aan sanactu sameeyey wixii aan sameeyey oo salaaddii inaan soo gaabiyey oon gurigayga galay inaan ina ogaaday inaad igu daba xidhanaysaan baa igu xumbaartay buyuu nabiga calayh salaam mana ogeli cilladuu u diidana waxa weeyaan cabsi uu ka baqaayo in taraawiixda la fardigeedo qaala faakhada yuwaasilu rasuulu llah rasuulka calayh salaam wuxuu gudagalay inuu xiriirinayo soonkii wadaaka fii aakhiri shahr bisha aakhirkeedii bay ahayd markuu bilaabay inuu maalin soomo oo kusii dabaqabto maalintii kale fa akhada rijaalu min asxaabihi rag saxaabadiisa ka mida ah waxay gudagaleen yuwaasiluun inay ku xiriiriyaan oo nabiga ku daydaan faqaala nabiyu sala allah alay wasalam baa wuxuu yidhi maa baalu rijaal rag xaalkood muxuu yahay yuwaasiluuna xiriirinaya inakum lastum ma tihidiin anoo kale ama wallahi baa ku dhaartay low tamaada lii shahru bishu hadday ii dheeraato lawaasaltu waa xiriirin wisaalan xiriirin yadacu uu ka tegaayo u ka tegi doono almutacamiquun kuwa isku adkeeya tacamuqahum adeegooda almutacamiquun almutashadiduun fii hayri mawdici tashdiid mutacamiq waxaa la dhahaa qofka meelaan loo baahnayn adeeg aan loo baahnayn wax adkeeya marka kuwa isku adkeynaya ee mutacamiqiintaa say oga hadhaan tacamuqahum adeegoodaas iyo isku adkayntoodaasi yaa intaad xiriiriyoon xiriiriyaan waxaan tusii inan aniga ilamid aynan ahayn fii hada almajaal meeshaa iyo mawduucaas oon maarata awood ani aan leeyahay iyaga aynan lahayn marka tacamuqana waa la diiday tashadudkana waa la diiday walan yushaad adiin walan yushaad addiina axadun ilaa halabah diintan qof iskuma adkeeya ilaa wuu ka qaalib noqdaa diinta qofka isku adkeeya oo wixii ilaahay ku kallifay waxaan ahayn isisaara culayska asaga ah hadhow ma qaadi karo tabartiisa u run sheegi inuu daaco iyo cibaado u bilaabay uu ka tago yaa hadhow imaani yaa cabdallaah laa takun mila fulaan buu nabi alai slam ku yidhi cabdullahi binu camar bnu caas hebeloo kale ha noqonin kaana yaquumu leyl fataraka qiyaama alleyl habeenkii buu istaagi jiray salaatu salaatuleyl kadibna waa ka tegey ka tegiddaa macno maleh faa'iido ma laha cibaadada waxaad daa'imi karta un la imaada uklufu min alcamali maa tudiiquun waa soo maray diintuna waa fudeed addiinu yusrun addiinu yusrun yusrigaasaana dadka la faraya yasiruu walaa tucasiruu wabashiruu walaa tunafiruu inamaa bucudtum muyasiriin walam tubcafuu mucasiriin arrimahaasoo dhanba waxay natusaysaa shareecadeenna iyo qaabka aadaabtee la rabo inay qofka uu u qaato xadaana caasim bnu nadar ataymiy qaala xadaana khaalid yacni bnu xaarid qaala xadaana xumayd can haabit ibni anasin can anas bni malik radi allah canhu qaal waasala rasuulu llah nabigaa xidhiiriyey calayh salaam fii awali shahri ramadaan ramadaanka bishii awalkeedii fawaasala naasu min almuslimiin baa xidhiiriyey fabalaqow dalika warkii baa nabiga gaadhay faqaala nabigu wuxuu yidhi aakhiruleylkiibu aakhiru shahrigii bisha akhirkeedibuu maqlay bisha aakhirkeedii buu maqlay in dad ay nabiga calayh salaam raacayaan faqaala nabigu wuxuu yidhi low mudda lana shahru bisha haddii noo taagoona noo dheereeyo oo wax sii hadhaan lawaasalna waan xidhiirinaynaa wisaalan xidhiirin yadacu kuwa isku kalifay isku mashaqeeya ama isku adkeeya waxaan adeeg looga baahnayn tacamuqahum adeegooda ilaahay ka tagaan inakum lastum mitihiin dadow milii anoo kale aw qaala wuxuu yidhi inii lastu milakum idinkoo kale miihi inamaa adalluu waxaan ahaan adalluu marka awood maalintii nabiga la gelinayo wey ee habeenkii cunto la siinaya maaha aha inii adallu liannahu dalla iyo baata midna waxay ku dhacdaa maalintii midna habeenkii marka adallu waxaan helayaa fi nahaar wey awood yudcimunii kaanahu yudcimunii rabbi oo iquudiye wayasqinii waraabiyey qaala waxadaana isxaaq bn ibraahim wacuثmaan bn abi shayba jamiica can cabdah qaala isxaaq abarana cabdaة bn sulayman can hishaam bn curwata can abihi can caaisha radi allahu canha qaalad waxay tihi nahaahum الnabiyu nabiga calayh salam baa wuxuu ka reebay sala allah alيh wasalam can ilwisaali xiriirinta raxmata naxariis lahum iyaga u naxariisanayo waa shufqa iyo naxariis iyaga loogu dareenayo faqaaluu waxay dhaheen innaka tuwaasil adaan kugu dareena nabigo adala xiriiriya qaala innii lastu ka idinkoo kale miihi innii yudcimunii rabbii wayasqiinii marka meelaha uuna nagaga dayan karin nabiga ka mid tahay ee khasaa'ista nabiga u gaarka ah wa ilaa asalka waxaa weeye nabiga in lagu daydo sala allahu alayh waaalih wasalam oo wuxuu sameeye la sameeyo asalku waa sidaas innamaa ana basharun milakum bashar idinkoo kalean ahay sidaa dhana ilahi baa yidhi qul inamaa ana basharu miluku bashar baana idinkoo kalea laakiin waxyigii iyo risaaladii iyo isifihii iyo ilaahay ijtima inuu doortay tanuu kaga duwan yahay sala allahu aleh waali wasalam iyo masaa'ishan gaarkae hadda awood markay timaadana ayna ayaga la imaan karin nabiga ilaahay si gaara ah ugu khasiso ugu fadilay baabu bayaani ana alqubla qublada qubladu waa dhunkasho ama shumin waxaa tidhaahdaba fi soomi soomka gudihiisa ninka xaaskiisa uu shumiyo laysat muxarama xaaraan ma aha calaa man qof xaaraanka ma aha lam tuxarik shahwatuhu shahwadiisa inaan dhaqaaqaynin shahwadaha dhaqaaqeeda waxaa laga wadaa yanii aan jimaaci wax kaa saasoo kale aynan usii gudbinaynin ama aynan shahwadiisii meenidii aynan ka imaanayn hadday ay dhaqaaqdo oo qofkii deena uu ku dhaco jimaaci khalaas soonkiina waa buray kafaaro muqallada oo culusna dushii ka fulaysaa haddii ma ahee dhunqashadaa iyo taabashadaas dadkeeda ay manidii kaga imaatana manida ay ka imaatana ayaduna soonkiisa waa buray wa calayhi qadaa maa faat maalinta inuu qadeeyana waa lou leeyahay maalinta inuu qadeeyo dayib laakiin taabashadii iyo dhunkashadii waxba dhib ma laha walow shahwaba ha dareemee dhib ma laha qaal xadaana caliy bnu xujr qaal xadaana sufyaan can hishaam bni curwata can abiih can caaisha radi allah canha qaalat kaana rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam nabigu wuxuu aha yuqabilu ixdaa nisaa'i haweenkiisa qaarkood buu dhunkan jiray wa huwa saamin isagoo sooman intaasi caasho tiri uma tadxaqu way qosli jirtay caaisha waxay la qoslaysaa radia allaahu canhaa arrinkaasi nabiga calayhi salaam baa iyada dhunkaday oo shumiyey tanay markaa wax laga xishoodo mararka qaar oon in lala jahra aan la jecleen ayay ka sheekaysay caaisha cilmi iyo xugun sharci ahna galay oo maanta waxaa weeye in allah laa yastaxyii min alxaqi tanay marka daba socotaa ama maahe uma tadxaqu waxay qosashay inay nabiga calayhi salaam maxabad iyo jaceylku u qabi jiray xasuus ay dib u xasuusatay iyo makaankii iyo manziladii nabiga ka taagnaan jirtay qala xadaanii cali bnu xujr sacdiy wa bn abi cumara qaala xadaana sufyaan qaala qultu licabdiraxmaan bn qaasim waxaan ku yidhi asamicta abaaka aabbaha ma maqashay yuxadiu isagoo warramaya can caaisha radi allahu canha ana nabiya sala allah aleyh wasalam nabigu kaana inuu yuqaabiluha dhukan jiray wa huwa saaiman isagoo sooman fasakata saacatan xoogow intuu aamusay uma qaala wuxuu yidhi ncamhaa waan maqlay inuu nabiga dhunkan jiray isagoo sooman xadaana abu bakr bn abi shayba qaala xadaana cali bnu mushir can cubaydilaahi bni cumar can qaasim can caaisha radia allahu canha qaalad waxay tihi kaana rasuulu llahi sala allah alay wasalam muxuu yuqabiluna kii dhunkada wa huwa saaiman isagoo sooman wa ayukum bay tihi caaisha kiineebaa yamliku hanan kara irbahu xaajadiisa kamaa kaana rasuulullah siduu nabiga calayh salaam oga adkaa yamliku u hanan jiray irbahu xaajadiisa yacnii idinka awooddii nabiga uu naftiisa u lahaa ee uu hanan karay ma hanan karta kiinee hanan kara bay leedahay yani qofkii marka aan awooddaas lahayn oo naftiisa xajin karin oo taabashada iyo dhunkashadaasi ay u sii gudbin karto inuu ku dhaco oo uu jamaac ku dhaco qofka iska ilaaliya wey laakiin qofkii naftiisa ku kalsoon waxba dhibaata ah malaha soonkana ma buraaya taabashada iyo dhunkashada xaddaana yaxya bnu yaxya abubakr bin abi shayba abu kurayb qaala yaxya akhbarana waqaala akharana xadaana abu mucaawiya can acmash can ibrahim annakhaci can aswad bn yaziid annakhaci wcalqamah can caaisha radi allahu canha xaw xadana shujac bnu makhladin qaal xadana xeb bn abi zaa'ida xadana axmed can muslim muslim abu duxa ninki la dhihi jiray wey muslim ibnu subex can masruuq ibn ajdac masruuq ibnu ajdacin abu caaisha can caaisha radi allahu canha qaalad waxay tihi kaana rasuulu llahi sala allah alay waslam wuxuu yuqabilu kii dhunkada wahuwa saa'iman isagoo sooman wayubaashiru waa taaban jiray wahuwa saa'iman isagoo sooman yubaashiru mubaasharada waxaa weeyaan iltiqaau lbasharatayn jirkoo istaabta taabashadii oo kale ee kuma jirta marka jimaacii walaakinahu amlakakum amlakakum ka inigu harid badan buu ahaa liirbihi nabiga xaajadiisa midka inigu awooda badan ee ugu hanasho badan buu ahaayo arrimahaas kale waa ka gaafsan jiray nabiga sala allah aleh wasalam xadaanii caliy bnu xujr wasuhayr bnu xarbi qaala xadaana sufyaan can mansuur can ibrahim can alqama can caaisha radi allahu canha ana rasuula allahi sala allah aleh wasalam kaana yuqabilu huwa saa'im wa kaana amlakakum liirbihi kii ugu hanasho badan buu aha liirbi ay lixaajatihi inuu xaajadiisii iyo shahwadiisii iyo guto oo jimac ku dhaco nabiga ala slam waa ka adkaysan badnaa oo waa ka adkaysan jiray waxadaana moxamed bn muhana alcanazi wabnu bashaar moxamed eh, qaala waxay dheh xadana moxamed bnu jacfar qundar xadaana shacb can mansuur bn muctamarin qaala can ibrahim anakha can alqama bin abi waqaasin can caaisha radi allahu canha ana rasuula اllahi sala allah aleyh wasalam kaana yubaashir wasaahib asagoo sooman bu haweenkiisa nabiga la macaamili jiray mubaasharada kalqublati walams taabashadii iyo dhunkashada ama shuminta waxaa tidhahdaba soonkiina waxba ma yeelaayo ma burinaayo laakiin wixii arrintaasi intaa ka sii badan oo ah ama inay shahwadii qofka manidii ka timaada ama jimaacu ku dhaco lama ogol liannahu markuu ilahay ka sheekayna xadiidulqudsiga soomka asyaamu lii yadacu dacaamahu wa sharaabahu min ajlii wa shahwatahu baa soo arortay wa shahwatahu min ajlii shahwadaa marka waxaa loola jeedaa jimaaci baa loo wadaa iyo wixii lamid ahoo inzaalu lmaniyi manidii inay degtaan وxadثna mحamed بن مثنى qال xadثna abu cاaصم النaبيل qاala samictu iبن cawn mحamed can ibrahim can أswad بn يزيid النkhعي qaal inطلqtu waan tegay ana وmasruuqu aniga masruuq iبn الأجدع ilaa caaishata caaisha ayaan aadnay radi allahu canha faqulnaa laha waxaan ku nidhi akaana rasuulullah rasuulka calayh salaam ma aha yubaashiru kii taabta haweenkiisa wahuwa saa'ima isagoo sooman qaalad waxay tihi nacam haa walaakinahu kaana wuxuu ahaa nabigu amlakakum liirbihi xaajadiisa midkii hanan badan oo min amlikakum liirbihi midkaa xaajadiisa gudashadiisa ama mxuuaha hanashadiisa xaajadiisa u hanto ka inugu adkaysi badan buu ahaa rasuulka calayhi salaam oo ma gudbi jirin intaas shaka abu caasim baa shakiyey labadaa lafdi waxadaaniihi yacquub bn ibraahim adawraqi qaala xadaana ismaaciil ibnu culaya can ibni cawn ibn cawn maxamed ibn cawn mxuu ahaa ibnu ardabaankii weeyaan can ibraahim bn naqi can aswad masruuqin anahuma dakhala cala um lmuminiin is'alaaniha waxbay is-su'aaleen fadakara naxwa qala xadaana abubakr bn abi shayba xadaana xasan bn muusa qala xadaana shaybaan naxwi can yaxya bn abi kaiir alyamaani can abi salmta zuhri ana cumar bn cabdilcaiiz ahbarah cumar bn cabdilcaiiz alamawi amiiru lmuminiin ana curwata bn zubayr yaa ahbarahu u warramay cumar bn cabdilcaiiz buu u warramaya ana caaisha um lmuminiina ana caaishata uma almuminiin radi allahu canha ahbaratu waxay u warramtay waxay u warramaysaa curwe ana rasuula اllahi sala اla alay slam kaana yuqabiluhaa caaisha inuu dhunkan jiray oo shumin jiray wa huwa saa'im isagoo sooman waxadadana yaxya bnu bishri alxariiri qala xadaana mucaawiyata yacni ibnu salaam can yaxya bin abi kaiir bihada isnaad milah qala xadana yaxya bnu yaxya qutayb bnu saciid wa abubakr bin abi shayba qaala yaxya ahbarana waqala akhrana xadaana abulaxwas salaam can ziyaad bn cilaaqata can camr bn maymuun can caaisha radi allahu canha qaalat caaisha waxay tidhi kaana rasuulu llahi sala alla alay slam waxaa yuqabilu fii shahri sowm bisha soonka ayuu nabigu calayh salaam isagoo sooman fii shahri sowm waxay ka wadaa fii xaalati siyaam fii xaalati siyaam shahru soom ilaa habeenkiina waa la dhahaa shahri soom ee waxay ka wada fii shahri soom fii xaalati siyaam wahuwa nahaar maalintii isagoo sooman buu nabiga dhuge jiray waxadaanii moxamed bnu xaatim qaal xadana bahz bnu asadin qaal xadana abubakr nahshari qaal xadana ziyaad bnu ciraaqata can camr bn maymuun can caaisha radi allahu canha qaalat kaana rasuulu llahi sala allah aleh wasalam wuxuua yuqabilu fii ramadaana wahuwa saa'im isagoo sooman xadaana moxamed bnu bashaar qaal xadana cabdiraxmaan can sufyaan cabdiraxmaan mahdi can sufyaan athawri can abi zinaad cabdullah bn dakwaan can caliy bni xusayn ibnu caliy bn abi aalibin can caaisha radi allahu canha ana nabi sal slam kaana wuxuua yuqabiluhu wasaaq isagoo sooman qala xadaana yaxya bnu yaxya abubakr bn abi shayba abu kurayb qaala yaxya abarana wqala akhraan xadaana mucaawiya can acmash can muslimin can shutayr bni shaklin can xabsata radia allahu canha qaalat xabse waxay tidhi kaana rasuulu lahi sal slam yuqabiluhu wasaa'im saddex haween oo ummahaat lmuminiin yaa isku wada raacay caaisha iyo umu salama iyo xafsa binti cumar radi allahu canhuna jamiican qaala waxadaana abu rabiic الzahrani qala xadaana abu cawaanat alwadax xadaana abu bakr bn abi shayba waisxaaq bn ibrahim can jariir ibn cabdilxamiid kilahuma can mansuur can muslimin can shutayr ibni shaklin can xafsata radi allahu canha can nebi sal ly slam bimili qala xadaanii haaruun bnu saciid alayliy qala xadaana ibn wahbin qaala akhbarana camr wahub bn xaarif can cabdirabi bni saciid can cabdillahi bni kacb alximyariy can cumar bn abi salamata anahu sa'la rasuula اllahi sala allah alيh wasalam uu weydiiyey ayuqabilu saa'im su-aashaas weydiiyey nabi allahu qofka sooman ma dhunkan karaa ama ma shubin karaa xaaskiisa faqaala lahu rasuulu llahi sala alla wuxuu yidhi sal haadihi middan weydii liumi salama fa akhbaratu way u rarta waxay tihi haa bay u leedahay aqoon bay u leedahay macrifay u leedahay way ka jawaabtay ana rasuula allahi sal l slam inuu yasnacu dalika sheegtay faqaala yaa rasuul allah buu haddala yidhi ninkii asagaha waa cumar bin abi salama su-aashii hooyadii u jawaabtay ayuu dhanka kale u gediy wuxuu yidhi adigoo kale ma nihin faqaala yaa rasuula laqad qafara allahu laka ilahay wuu kuu dhaafay maa taqadama min dembika dembigaada wixii hormaray wamaa taahara wixii dib ilahay waa kuu dhaafay oo wuxuu ka wadaa adiga arrintaa ayada heed la imaanayso kolley adig waxba kaa soo gaari maayo dembigaada horena loo dhaafayba in marka uu nabiga calayhi salaatu wasalaam arrinkaasi iyo cudurdaarkaasi uu leeyahay daraaddeed uu isaga laakiin uu ku dembaabi buu u arkaa taana nabigu waa ka cadhoon jiray rasuulka alai salam waa ka cadhoon jiray in nabiga calayh salaam loo maleeyo in dembidhaafka ilaahay loo dembidhaafo uu dembidhaafay dembigiisa hore kiisa dambe daraaddeed inuu cibaado oga gaabini arrinka in loo maleeyo ama arrinkaas dadka ay u qaataan wahmigaasi khaladka ah waa ka cadhoon jiray faqaala lahu rasuululahi wuxuu ku yidhi calayhi salaam wuxuu dembigayga horeya kii dambe ilaahay dhaafay oo fadli ilaahay siiya ay tahay yuutiihi man yashaa fadligiisa amaa wallahi baan ku dhaartaye innii la atqaakum lilaah haddana ka inugu cabsi badan baan ahay ilahay xaggiisa wa lahu ka inugu khashyo iyo cabsi badan baan ahay khashyadaasi waa alkhawfu waltaqwa maca alcilmi wa aclamakum lilahi baa ila lafdi kale ku soo arooreen inaa cabsi badan weliba cabsi ay cilmi iyo aqoon iyo macrifo ay ku dheehan tahay oo la socoto wey baabu sixati sawmi man qof soonkii waa asaxay dalaca calayhi alfajru waago uu u bariyey wa huwa junuba isagoo jinaabo qaba qofka isagoo jinaabo qaba uu waagu u beriyey soonkiisa waa saxaya janaabada ama ahaato ixtilaam iyo isagoo hurdaa ka imato ama galmo iyo mucaamalo reerkiisu la macaamilay ha ahaatee isagoo weli ka qabaysanin hadduu waagu u beriyo soonkiisa waa asaxay ha qabaysto soonkiisa waa u jiraaye maadaamaoo jimaacii la diiday maalinta ramadaanka in raadkii jimaaca oo ah jinaabadii waaga uu kugu beriyo inuuna qofka u malaynin inuu saameyn ku yeelan karo soonka tana lagugu caddaynaya oo bacd asaxaaba abu hurayra ayaana arrinkaasi ismoodsiiyey oo la saxay xadaanii moxamed bnu xaatim qaal xadaana yaxya bnu saciid can ibni jurayjin xaw xadaana muxadaanii moxamed bnu raafic walafdullah qaal xadaana cabdurazaq bnu hamaam akhbarana ibnu jurayjin qaal akhbarana cabdilmalik bn abi bakr bn cabdiraxmaan can abi bakrin qaal samictu aba hurayra abuu hurayran maqlay radia allahu canhu yaqusu qisanaya yaqusu macnaa yuxadid bay ka dhiganta maanta maaha qisadii iyo sheekadii iska caadigeed ee yuxadiu war buu wadaa yaquulu wuxuu leeyahy fii qisasihi xadiidkiisii man adrakahu alfajru waaga qofkuu u baryo junuban xaaluu jinaabo qabo xalay jinaabo ay ku dhacday falaa yasum yuuna soomin oo soonooma jire eh fadakartu dalika licabdiraxmaan bin alxaaris baan u sheegay buu leeh cabdulmelik baa wuxuu leeyahay ibn abi bakr bin cabdiraxmaan waxaan u sheegay fadakartu dalika licabdiraxmaan bin xaari liabiihi buu ka wadaa faankara dalika waa inkiray waa inkiray lannahu abubakar kaa wey hadda waxa laga hadlayo cabdilmelig bin abi bakr bin cabdiraxmaan can abi bakr bay ahayd abubakarkaa waa abubakr binu cabdiraxmaan ibnu alxaari abubakr ibnu cabdiraxmaan baa markuu warkii abu hurayre ka maqlay aabbihii buu u warramay dakartu dalika licabdiraxmaan bn alxaari waa liabihi aabbihii haddee abubakarkaas n cabdiraxmaan wey fa ankara dalika aabbahay uu inkiray arrinka abu hurayre uu ku hadlay iyo fatwadaa uu fatwooday qofkii jinaabo isagoo qabow weri ka qabaysan waagu u baryo soo jiro warkaas uu yidhi abu hurayra wuu inkiray cabdiraxmaan binu xaari oo faindalaqa cabdiraxmaan baa tegey waindalaqtu macahu anna waan raacay buu lehy abubakar xataa dakhalna waxaan u gallay calaa caa'ishata caaisha wa ummi salama iyo ummu salama radi allahu canhuma labadii xaasaskii nabiga calayi salaam fasa'alahumaa waa weydiiyey cabdiraxmaan baa weydiiyey can daalika masaladaas qofkii jinaabo isagoo qaba waagu u baryo weri ka qabaysanin soonkiisa ka warrama qaala fakiltaahumaa labadoodiba qaalad mid walba waxay gaarkeeda tidhi kaana nabiyu nabigu wuxuu ah yasbixu kii waa bariista junuba isagoo jinaabo qaba min hayri xulumin xulum la'aan isagoon xulum ku dhicin oo jinaabadaa ay ka soo gaadhay jimaac iyo mucaamalo reerkiisa uma macaamilay oo xulumka iyo dhadhow iyo qaran nabiga calayhi salaatu wasalaam ma aqoonin ee jimaac iyo arrimaha unbay jinaabada oga imaan jirtay marka min hayri xulumin jinaabo oo aan xulub iyo dhadhab iyo elalad ahayn iyo qarow ahayn oo uu reerkiisa la macaamilay intuu jinaabada ay ku dhacdo habeennimadii yuu waagu u baryi jiray markaasuu qabaysan jiray uma yasuumu waa soomi jiray abu hurayre marka warkiisa radia allahu canhu waa la radiyey qaala faindalaqnaa waan tagnay xataa dakalnaa calaa marwaan abubakar iyo wiilkii abubakar iyo aabihi cabdiraxmaan binu xaaris marwaan binuxakimu markaa madiine madax ka ahaa oo fatwadii abu hurayrena maqlay ayay u galeen fadakara daalika lahu cabdiraxmaan baa u warramay oo yidhi warkii baan soo taabannay xaasaskii nabiga oo ugu yaqaanay masaladaas warkii noo soo xaqiijiyey warkaas saasay noo sheegeen faqaala marwaan baa wuxuu yidhi cazamtu calayka waan ku dhaariyey waana kugu adkeeyey ilaa maa dahabta inaad aaddo unbaan kugu dhaarinayaa ilaa abi hurayra orad abii hurayre u tagoo faradadta calayka ku raddi maa yaquulu wuxuu leeyahay ah, wax kale kuguma dhaarinayo ilaa maa dahabta inaad tagto ilaa abi hurayre aad aaddo oo faradadta calayh ku raddiso maa yaquulu warkii uu fatwooday orad u sheeg in warkaas isagaa una jirin oo haweenkii nabiga calayh salaam ee xoogogaalkaha ay sheegeen nabiga calayh salaam intii u janaaboobo inuu asagoo webi qabaysan waagu u bari jiray qaala faji'naa abaa hurayran u nimid wa abu bakarna xaadirun dalika kullihi isagii iska warramay waan u nimid isagii aabbihi wada socda abubakr binu xaari iyo aabbihi xaari binu hishaam wa abubakar xaadirun goobjoog wey dalika kullihi markaa marwaan loo tagaayo iyo marka abu hurayra la aadayo intaba waa la socdaa qaala wuxuu yidhi fadakara lahu cabdiraxmaan baa u sheegay abu hurayra faqaala abu hurayra wuxuu yihi ahumaa qaalataahu laka ma labadaasi ummahaatulmuminiinka ee caaishiya umu salamaa yaa qaalataahu laka sidaa ku u yidhi hadalkaas sheegay nabiga ka warramay qaala wuxuu yidhi nacam haa qaala wuxuu yidhi abu hurayra humaa aclam warkii waa isku dhammaaday humaa aclam ayagaa iga yaqaana arrintan iyo masaladan ayagaa iga yaqaana abu hurayrana nin buu ka soo wariyey ninkiibu warkii uma radda abu hurayra abu hurayre wuxuu u radiyey maa kaana yaquulu fii dalika warkaa asagaa ah ee uu sheegi jiray xaggeed ka keentay haddii la yidhi wuxuu u radiyey ila alfadl ibnu cabaas aniguna fadl bnu cabaas baa warkaa ii sheegaye laakiin ayagaa naga yaqaana caaishiya umu salama faqaala abu hurayra wuxuu yidhi samictu dalika min alfadl ma anigu ka maqlay walam asmachu min alnabiy nabiga kama maqlay sala allah alay wasalam wuxuu abu hurayre maqlo weligii ma hilmaamin qaala farajaca abuu hurayra waa ka laabtay camaa kaana yaquulu fii dalika fatwadii masalada ayadeed waa ka laabtay dib baa uga laabtay lianna waa xaq wاlrujuucu ila alxaqi fadiila in xaqa lagu laabto xaqa hadduu kuu caddaado inaad ka laabato ayaa fadli badanoo min tamaadi albaatil shay aan sax ahayn inaad ku sii indhaatkaato oo tidhahdo wixii aanaan haysan jiray iyo waxaan aqaan jiray iyo wixii la ii sheegi jiray aad tidhahdo ku dhegto waxaa ka fiican xaqa markuu kuu daahiraba samicnaa waa adacnaa ghufraanaka inaad tidhahdo ilaahay baa maaragtay saana amraaya waan maqalay waan adeecnay qultu licabdilmalik baan waxaan ku idhi aqaalata fii ramadaan nabiga markuu isagoo jinaabo qaba waa ugu beri jiray ma ramadaan bay ahayd bay sheegeen qaala kadalika sidaas kaana yusbixu junuban jinaaba isagoo qaba waa ugu beri jiray min hayri xulumin uma yasuumu wakan warkaan ka maqalay anaga warkaan maqalay farqina ooma dhexeeyo ramadaan iyo kayrba waxaas ramadaanka buriya yaa soonka kalena buriya ah. qaala xadaanii xarmala binu yaxya qaal abarana ibn wahbin abarana yunis an bn shihaab can curwa bn zubayr abi bakr bn cabdiraxmaan bn caarib bn hishaam ana caaisha zawja nabi sal slam qaalat qad kaana rasuul lah wuxuu ahaa sala allah aleh wasalam yudrikuhu lfajru fajarka iyo waaga ayaa beri ee soo gaari jiray fii ramadaana ramadaan fajarkuna waa maalin oo waxaa ramadaanka la diidan yahay oo dhan waxay ka bilaabani waaga markuu beriyo wa huwa junuubun marka waxaad garanaysaa janaabada inaan waxyaalaha la diiday min ayri xulubin ixtiraamna may ahayn iyo qaraw iyo alalad fayaqhtasilu waa qabaysan jiray wayasuumu waa soomi jiray min ayri xulum xulum iyo alalad may ahaene jimaac dhaba ayuu ahaa ayuu ka wadaa qala xadadana haaruun bnu saciid alayliyu qala xadadana ibnu wahbin qala akhbarana camr bnu xaarif can cabdirabihi can cabdillahi bni kacb alximyari can abaa bakr xadaahu ana marwan arsalah ilaa ummi salamata radi allahu canha bufariin u diray marwan binu xakam yasalu wuxuu weydiinaya can irajuli nin yusbixu junuba isagoo janaabo qaba waagii u baryey ayasuumu ma soomi ninkii la dirayna waa soo martay oo xaari binu hishaam buu ahaa abubakar oo wiilkiisana waa la socday jawaabtiina kii loo celiyo layidhi abu hurayre gaarsiiy adiguna faqaalat waxay tihi kaana rasuulullah nabiga calayh salaam wuxuu aha yusbixu kii waa bariisa junuba soo janaabo qaba min jimaacin oka min hayri xuluminti jimaac buuna ahaa janaabadaasi laa min xulumin waa laguu sii caddeeyey xulum iyo aladeed iyo qarow unmay ahaen uma laa yufdiru ma afuri jirin walaa yaqdi maalintaana ma qadaynin soonkiisa waa asaxay waxbana ma yeelayso qaala xadaana yaxya bnu yaxya qaala qara'tu cala malikin can cabdirabi bni saciidin can abi bakr bn cabdiraxmaan bn xaris bn hishaam can caaisha wami salma zawja nabi waxay ka wariyeen amaa labadaas qaalata inay dhaheen in kaana rasuulu llahi sala allah aleh wasalam wuxuu ahaa low yusbixu junuba isagoo janaabo qaba waagu u baryi jiray min jimaacin kayri ixtilaamin ixtilaam iyo qarow iyo dhadhab may aheene jimaac buu janaabada ka soo gaadhay fii ramadaana ramadaan bayna ahayd riwaayada ku cadays uma yasuum waa soomi jiray qala ibn بن xadaana ismaaciil bnu jacfir akhbarana cabdullahi bn cabdiraxmaan huwa bnu macmarin ibnu xasmin alansaari abu tuwaala ana abaa yunusin abuu yunusa mawla caaisha ahbarah can caaisha radi allahu canha ana rajula nin yaa jaa u yimid ila nabiyi nabiga calayh salaam magaciisa lama sheegin dhibna malaha haddaan la sheegin saxaabiba hadduu yahay nabigu u yimiddaasaaba yaa taskiya u ah nabigu u yimid baa yaa tusaysa inuuna saxaabi yahay yastaftiihi wuxuu weydiiyey nabiga su'aaluu weydiiyey wahiya caaishana tasmacu way dhegaysanaysaa min waraa'i albaabi albaabka dhankiisa dambe ayay ku jirtaa xijaabka faqaala wuxuu yidhi ninkii yaa rasuula allah tudrikuni salaatu salaad baa isoo haleeli wa anoo junubu anoo janaabo qabo yacni salaadda subax iyo waagii baa beryi anoo janaabo qabo soon baanan rabay wa ana junub afa asuumu ma soomayaa faqaala rasuulu llahi wuxuu sala allah aleh wasalam wa ana tudrikuni salaat amba salaadda subax waagu igu beryaa wa anoo waana soomaa faqaala markaasuu ninkii wuxuu yidhi lasta milana yaa rasuul allah annagoo kale matid rasuul allow qad kafar allaahu laka maa taqadam min dembika wamaa ta'ahar waa kuu dhaafay arrinkaas nabiga ma jeclaada in la dhaho faqaala wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaartay haddaad malaynayso dembigaadi baa la dhaafay darteed inaan wax u fududaystay amaan wax oga tegay taqwaa amaan oonlaan darteed inii la arju waxaan rajeenayaa an akuuna inaan ahaado akhshaakum lilaah ka ilaahay iniigu cabsi badan xaggiisa wa aclamakum iniigu yaqaana bimaa attaqii waxaan ilaahay uga baqi lahaa cilmigeedii aqoonteedana idigu yaqaana inaan ahay baan rajo ka qabaa rajadaasna waa xaqiiqo iyo dhab weeyaan yaqiin yaqiin weeye waxaa marka lamid ah marka dadka qaar la yidhaahdo rasuulkaa saasuu yeelay saasuu sameeyey inaad tiraa inay dhahaan annaga ma rasuulkaoo kalea nahay yani su-aala no arrimaha noocaas oo kalea ah, ugu qaldayi rasuulka wax sameeyo ama uu ku hadlo ama ficil ama qowl ama taqriir ah diintuba intaasi kusoo aruurtay qur ilaahay uu usoo dhiibay uuna soo gaarsiiyey ficilka uu sameeyey iyo wixii sharaxa uu caddeeyey iyo wixii agtiisa lagu sameeye uu sugay intaasoo isku raaca wey ku dayda umbaa layidhi wain tudiicuuhu tahtadu in lagu daydaana hidaaye iyo hanuun lagu helaa sala allah aleh wasalam oo la adeeco xadaana axmed bnu cuثmaan annawfali qaala xadaana abu caasim annabiil qaala xadaana ibnu jurayd cabdilmalik qaal akhbaranii bnu yuusuf alfiryaabi can sulaymaan ibnu yasaar annahu sa'ala wuxuu weydiiyey ma ahaan umalayn maxamed binu yuusufkaas dib ugu noqda sulaymaan binu yasaar annahu sa'la uma salamata radia allaahu canha can irajuli yusbixu junuba nin waago u baryaya isagoo jinaabo qaba ayasuum ma soomiyo mise wuxuu la yahay qof maalin jimaac ku dhacay oo soonka saa kaga buriyay buu la mid yahay maya qaalad waxay tihi kaana rasuulu llah sala allah alay wasalam wuxuu yusbixu junuban min hayri ixtilaam ixtilaam la'aan jimaac waa soo marray uma yasuumu waa soomi jiray wax dhibaataa ma laha soonkaa waa ansaxay wallahu aclam billahi towfiiq sala allah waslm ala nabiyina mxamed